asalaamullahi calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kulan wacan dhegeystayaal idilkiinbaa meel oo joogtaan si walbaad inoo maqlaysaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ogaal kale ismaqal wanaagsan dhegaystayaal oo ah barqanimo isniina taarikhd waxay ku aseysan tahay da bisha februaayo sannadda qodobadaad barnaamijka ogaal ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey dagaal xooggan oo u dhexeeya ciidamada somalilan iyo ciidamada dadka deegaanka ah oo ka socda magaalada laascaanood ee gobolka sool waad dhegaysan doontaan waxaad kaloo maqli doontaan shirkii ka socday magaalada laascaanood muddooyinkii lasoo dhaafay oo isna laga soo saaray qodobo ay ka mid yihiin in marnaba aysan somalilan ka mid noqon doonin dadka ku dhaqan gobollada sool iyo sanaag waad degaysan doontaan waxaa kaloo aad maqli doontaan dhulgariir khasaare kala duwan geystay oo ka dhacay qaybo ka mid ah xadka turkiga uu la wadaago dalka siiriya qodobadaas iyo kuwa nagu soo korra ayaa degaysan doontaan anigoo cabdicasiis beelada barnaamijka ila socodsiin doona cabdirasaaq khafar samayn doona markan ku soo dhowaada ogaal dhegeystaas waxay daafur barnaamijka ogaal dilo shareecadaa la horgeynaa qofkii qof dilana shareecadu waxay ka qabta waa garanaynaa midka ka shaqaynaya dadka soomaaliya dhiiggooda inay daataan waxba isuma dihin qofka soomaaligaa ee muslimka ah ilaahay ayaa karaameeyey noloshiisa annaguna inaan karaamayno ayay naga mudan yihiin qofkii soomaaliga ahay oo shabaab inuu dilo aan kala dagaalannay qof kaloon u oggolnahay inuu dilo ma jiro Shukta Narva hore barnaamijka ogaal ayaan gudagalena dhegeystayaal aynu ku bilaawnaya magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxaa ka socda dagaal xoogan oo u dhexeeya ciidamada somalilan oo la sheegay inay weerar ku qaadeen qeybo ah magaalada laascaanood oo ay ku sugnaayeen dadka deegaanka oo iyagu markaa hubeysnaa saaka aroortii ayaa la sheegay in ciidamada somalilan ay dhowr jaha kasoo weerareen magaalada laascaanood waxaana haatan socda sida la wariyey dagaal xoogan oo u dhexeeya ciidamada somalilan iyo kuwa dadka deegaanka oo doonaya markaa inay iska caabin sameeyaan khasaare kala duwan ayaa ka dhashay dagaalka ka socda magaalada laascaanood ilaa iyo haatan waxaa lasoo wariyay in dhowr xubnood ay ku dhinteen oo dhinacyada dagaalama ah waxaana markaa aada u adag in la helo xogta rasmiga ah ee ka jirta magaalada laascaanood weriye madax bannaan oo magaalada ku sugan ayaynu ka wareysanay wararkii ugu dambeeyay ee dagaalada magaalada laascaanood kontii iyo konton iyo shan ayaa dagaal ka qaracay eh, ilaa iyo haddana dagaalka ayaa socda inkastoo ubaro eh, daaneynayo ay sheegayaan inay yihiin magaranaysaa kuwa xaaladda marka la eego ay tahay eh, mid aad u adag tusaale ahaan wararkii diinta hore aan keelayo saakadii hore magaalada waxaa bukeynayay ilaa iyo adigu shan baabur oo kuwa maamulka somalilan ay leeyihiin laakiin eh, mid kamid eh, dadka ugu xogogaalka badan oo fronti ugo aan la hadlay wuxuu sheegay in shantii baabuurba la gubay marka eh, rasaasta haddaad maqlaysaa laga yaaba inaad adigu dhegeystayaashubaad maqlaysaan waxay ka socotaa dhinaca fariga magaalada marka xaaladana waa noocaas magaaladu maalmihii dambaba de dadka degana runtii aad ayay u diyaar garoobayeen tanii markii maamulka somalilan magaalada ciidamada laga saaray waa la galgayay dagaalkan marka xaalada magaalada laantaxanood ee gobolka sool jawi noocaas ay ku jirtaa waa gartay cabdiwahaab baabuurta yaa gubay ilaa shanta baabuur mase la xaqiijiye Eh, eh, ah, eh, waa laga xaqiijiye sida mid kamid ah dadku hadda raba inaan magaciisa shaaciyo sababaan laga ogolana darteed marka wuxuu ii sheegeen la guday shantaas baabuur ilaa ugu yaraan ah, afar naqaan xitaa ah, waran aan ku helay bay sheegayaan marka laakiin de diryanka iyo madaaficda iyo magaalada xaaladeedu waa mid runtii aad u muruga badan eh, marka laga hadlayo inkastoo magaalada dagaalka ugu xoogan waxa uu ka dhacaya bariga magaalada marka ciidamo deegaanka oo si xoog laisku abaabulay islamarkaana eh, diidan in maamulka somalilan uu mas kale dib ugu sallaabto magaalada laascaanood ayaa dagaalka kaga hortigay eh, markaa ciidamada somalilan markii ugu horeysay runtii meel goob uu ah, waxaan joogay meel u dhow goobta dagaalka ka qarxay kow iyo toban saac iyo shan iyo konton daqiiqa ayay ciidamada maamulka somalilan ee magaalada rasas usoo bilaabeen ciidamo ilaalo ahayd oo kuwa deegaanka ayay is arkeen tan iyo wixii markaa ka dambeeyeen waxaa dhacay waxa weeye garyanka hadda ad maqlaysaa welina uma suurtagelin in gudaha usoo galaan ciidamada maamulka somalilan waa gartay dagaalka ma ciidanka somalilan a bilaabay mise magaalada iyagoo jooga unbaa rasaas la maqlay maya dagaalkii ciidanka somalilan ayaa ballaabay sababtoo ah eh, ciidamadan waxayba joogaanba meel magaaladan sida uga sii fogeyn labada dhinacba laakiin eh, hade eh, sabab ay u duulaan oo hadda la dhihi karo mayna jirin mid kalena hadee marka aad qiimaysa xaaladda xalay oo kaleeto ciidamo badan oo kuwa somalilan ayaa furmihii ka soo baxay oo dhinac magaalada kusoo dhawaaday marka ilaa xalay xogta way yara jirjirtay marka laakiin dagaalka waxaa qarxiyey oo bilaabay waa ciidamada somalilan oo dabcan eh, siday garaadada qaar ay sheegeen doonayay inaan eh, heshiiskii maanta eh, la gaarayo inaan warbaahinta loo shaacin marka magaaladuna waa magaalo buuralaya haddii tusaale ahaan dadkaan laascaano oo tanana aqoonaan u sharaxo magaalada waa magaalo afartakoon ee buuro kaga hareeraysan yihiin marka inta badanna qaab dagaal ahaan marka la yidhaahdo ay magaala iska xaaladeed u tahay marka adugu xaalada ay magaalada iskaga jirta dhimasho iyo dhaawac baa laga soo warinaya laakiin ugu yaraan shan ilaa iyo iskada afartan meelaha ayaa laga sheegayaa in ciidamada deegaanku ay ka daawacmeen dhimasho ilaa hadda layma adkajin laakiin had iyo waxaan arkaya ambulance horteeda maraysa marka waxa uu kolley xaalada dagaal eh, eh, eh, iyo jawi noocaasa ayay sadi gartaa runtii magaalada laascaanood maanta waa gartay cabdiwahaab dagaalku waxaa lasoo weerina inuu dhowr ka socdo ilaa marka meeqa jihu dagaalku ka socdaa ciidamada somalilan kasoo weerareen magaalada laascaanood runtii horta had inta uga badan dagaalka dhinaca bariga oo magaalada garowe xigta ayuu ka socdaa markii ay eh, bilaabeen ilaa haddana subtaasi dhinacaasba ka socdaa laakiin tusaale ahaan dhinaca eh, eh, waqooyi bari dhinacan kale oo waqooyiga iyo sidoo kaleeto galbeedka oo kaleeto iyo waxaasaasa kama dhacayaan laakiin taa micneheeda maaha inaana ciidama joogin ciidama jooga oo weliba sidaan heliyo iyaguna u diyaara haddii maamulka somalilan dhinaca weerarka ka yimaado Eh, marka magaaladu hadda dagaalka uga adag waxa uu ka soconaya dhinaca bariga eh, sababta waxay tahay dhinaca dukaraq oo magaalada garowe ay ka xigto eh, waxa firsano xoogan kule marka ciidamada maamulka somalilan marka Eh, waxaa kaloo jirta ciidamo dhinaca eh, deegaanka dadka deegaanka kasoo jeedo markii hore ka tarsanaa kuwa somalilan laakiin markay xaalada qararaatay eh, magaranaysaa dib uu kusoo baxay oo dadka deegaanka ee dhinaca garab siinaya marka magaaladu de magaalo xaaladeeda ay adag tahay oo dagaal noocaas oo kaleeto uu ka jiro weye taas runtii waa waxaa la filinaya dadka deegaanka markaad si xog u wareysato walaahi dhimashada iyo dagaalkan waxba lama aho oo yani waxay ku sheegayaan in muddadii shan iyo tobanka sano ahayd maamulka somalilan ay magaaladan magaaladan ay maamulayaan ay aad dhibaato uga qabeen oo xitaa runtii waxyaaba ay ku sheegayaan markii aad daragto ay tahay inaad magaranaysa ay rumaysto marka markaad aragti dadka deegaanka waxaa gudaha ka jira xaqiiqdii eh, eh, ma baciisanayso xitaa inaad ku aragto eh, caruur dagaalka ku jirto ma baciisanayso waxaan ujeedaa sida dadka deegaanka ay u naceen uguna soo horjeedaan maamulka somalilan maalmihii lasoo dhaafana magaalada aad bay isu diyaarinaysa cabdiwahaab shirkii ka socday magaalada lascaanood halkuu ku dambeeyey maanta ayuu ahaa in qorshuhu lasoo gabagabeeyo sida aan xogo ku helaynay xaguu ku dambeeyey shirkii garaa u socday waa mahadsan tahay horta eh, sababta saaka dagaalka maamulka somalilan u soo qaadeen waxaaba taasa kow ka ah sidaan xogta ku helayo eh, waayo eh, durdugo horta waxaa soo baxay qodobo hor leh oo aan weli lahaqijinba qaar kamid warbaahintii heshay marka adiga tusaale ahaan laba saac oo habeenima wixii laga soo bilaabo wararku waxaa qodobada qaar oo si hordhacaya warbaahintii wariyaasha gaarka ah ay u heleen marka waa lasla dhex maraya kolley dee maamulka somalilan iyaguna way la socdeen xaalada marka de waxay tidaahdeen intaanan lagu dhawaaqin dagaalku ama go-aanka lagu dhawaaqin ayay ayay weerarka soo qaadeen kolley wixii kale ee xaqiiqada ah kolley waa la ogaan doonaa in magaaladu waa magaalo noocaasa ah. shirka hadda aan ka hadlaynaana waaba dhamaaday oo maanta go-aamadiisa ayaa loo ballansanaa in lasoo jeediyo markajawiga magaalada laascaanood dhegeystayaasha haddii aad sawir ka siiso iyo xaaladu siday tahay ugu dambeyn xaqiiqida dhegeystayaasha horta magaalada muqdisho joogo waxaan u sheegayaa dayntoodii joogtay xilliga etoobiyaanka diryankii madaafiicida ee magaaladii muqdisho xilliga ah, yani waktigaa ka dhici jiray hadde iyagu de waa waa tusaalahaas waa qabaa intaas ayaan ugu soo koobayaa laakiin waa magaalo dadkii lahaana ay difaaca ku jiraan oo haddana dhinaca kalena hadde ciidamo duulaan ahay weerar kusoo qaadeen waa marka culeeskaas magaalada waa leedahay oo culees baa saaran laakiin sidaa oo ay tahay hadde magaalada waa magaalo ku jirta jawi dagaal eh, ilaa iyo haddana eh, ma suurtagelin in gudaha usoo galaan ciidan somalilan dagaalkuna waa sidaad inta baad maqlaysaan saas baa socota waa magaalo dagaal ku jirto magaalada inta badana dadka mar hore ugu qaxay laakiin weli dad baa ku jiro oo aad u badan baa magaalada weli gudaheedii jooga marka waxay faahfaahida kusoo kordhaan kulley waa arki doonaa laakiin xaalaf hadda waa sidaa wariye cabdiwahaab waa wariye madax banaan oo ku sugan magaalada laascaanood ayuu ahaa aynu ka wareysanaynay wararkii ugu dambeeyay ee dagaalada ka socda magaalada laascaanood ee gobolka sool jawiga magaalada maanta aad ayuu u kacsanyahay sida lasoo wariyey waxaana markaa la dareemayaa in xaaladu tahay mid aada u kacsan marka la eego dagaalka ka socda qeybo kamid a ah magaalada laascaanood iyadoo lasoo warinayo in khasaaro kala duwan uu dagaalku sababay wixii warar ee kusoo kordhana barnaamijyadeeni wararkeena ka socda ayaad ku maqli doontaan sida arrimaha laascaanood aynu ku guda jirnay muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa magaalada laascaanood ka socday shir ay lahaayeen waxgaradka isimada iyo garaadyada dadka degaan gobolada soo hariysanaag waxay markaa sheegeen in shirka ay kaga tashanayeen aayahooda ku aadan sidii markaa ay ka yeeri lahaayeen u udhexeysa somalilan iyo dadka degan gobolada ugu dambeyn shirka waa lasoo gabagabeeyey war-saxaafeed ayana laga soo saaray qodobada war-saxaafadeedka waxaa kamid ah in markaa ay sheegeen in marnabo aysan aqbali doonin xukunka somalilan ayna markaa ku dhaqmi doonaan lana macaamili doonaan dowladda federaalk soomaaliya iyo waxa uu qabo dastuurka jamhuuriyadda waa kan mid ka mid ah xubnihii ka qayb galay shirka oo warbaahinta u akhriyay war-saxaafeed ka soo baxay shirkii maalmihii lasoo dhaafay ka socday magaalada laascaanood ku madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya og labada gole ee baarlamanka federaalka soomaaliya og golaha ammaanka ee qaramada midoobey og xogayaha guud ee qaramada midoobey og guddoomiyaha midowda africa a u og xogayaha guud ee ururka jaamacadda carabta og dowladda xubnaha ka ah urur goboleedka igaad og safaaradda shisheeye ee ku sugan jamhuuriyadda federaalka soomaaliya deegaanka laascaanood waxaa weeye taariikhdu waa lixdii bishii februari labada kun iyo saddex labaatankii sida bulshada soomaaliyeed iyo beesha caalamku la socdeen waxaa shan iyo tobankii sannadood ee lasoo dhaafay ka jiray degaanada esensi khaatumo dhibaatooyin badan oo ka dhashay joogitaanka sharci darrada ah ee maamulka somalilan arrintaas oo keentay kacdoonka shacabka ee ku aanbaxay kacdoonka buluugga ah ee ay dadku ku diidan yihiin in lagu qasbo gooni goonigoodsad aysan doonayn xasuuq isir sifayn ah shirqoollo lagu beegsanayo haldoorka deegaanka la dagaalanka iyo curyaaminta dhaqaalaha deegaanka ilaa la gaarsiiyey heer hay-adaha caalamiga ah laga hor joogsado degaanada isasi khaatumo intaas waxaa dheer xadhig jirdilka iyo caburinta joogtada ah ee lagu hayo bulshada isasi khaatumo ee aan ogolayn kalagoynta dalka sababtaa darteed waxaa magaalada laascaanood siddeed iyo labaatankii bishii koowaad labada kun iyo saddex iyo labaatankii oo soconaya ilaa eh, maanta oo bishu lix tahay shirweyne aayo shir weyne ay aayahooda kaga tashanayaan isugu yimid dhammaan isimada cuqaasha culimmada aqoonyahanka haweenka dhallinyarada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada wadahadal dheer wadahadal dheer iyo wadatashi iyo falanqayn qoto dheer kabacdi waxaa ka soo baxay go'aamadan hoos ku xusan lamber kow waxaan caddaynaynaa in aanaan sinaba uga mid ahayn somalilan wax heshiis ahna aanan kula gelin kala goynta dalka soomaaliya laba s s khaatumo dad iyo dalba waxay ka mid yihiin gulweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waana astaan u taagan midnimada iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed nambar saddex shirweynaha beelaha s s khaatumo wuxuu caddaynayaa in degaanada s s khaatumo eh, lagu dhaqayo xeerka iyo dastuurka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya nambar afar tan iyo inta la dhammaystirayo aayakatashiga degaanada s s khaatumo si waafaqsan qodobka afartan iyo sagaalaad ee dastuurka kumeelgaarka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya shirweynuhu wuxuu go'aansaday in deegaanada s khaatumo si toos ah eh, si toos ah u tagto dowladda federaalka si waafaqsan qodobka afartan iyo sideedaad farqadiisa labaad ee dastuurka kumeelgaarka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya lambar shan waxaan caddaynaynaa in aanaan ahayn argagixiso degaanka iyagana aanay joogin argagixiso balse aanu nahay dadkii degaanka lahaa oo ay somalilan si gardarro ah ugu soo duushay isla markaana waxaannu ballan qaadaynaa sugidda nabadgelyada degaankayaga sidoo kale waxaanu sidoo kale waxaannu iskaashi buuxa oo amni la yeelanaynaa maamulada iyo degaanada deriska ah nambar lix dadkii lagu laayay muddadii shan iyo tobanka sano ahayd ee maamulka somalilan ka talinaya degaanada ss khaatumo waxaanu u aqoonsannahay inay ahaayeen xasuuq isir ku salaysan waxaana mas-uul ka ah maamulka somalilan islamarkaana waxaan caddaynaynaa in dilalka qorshaysan ay la bilaabmeen imaatinka somalilan baaq ee shirweynuhu wuxuu ugu baaqayaa maamulka beelaysan ee la magac baxay somalilan in ay xushmayso rabitaanka iyo go'aanada dadka deegaanka ss khaatumo ee ku salay deeganadeeda ku sugan deegaanada ss khaatumo si shuruud la'aan ah b waxaanu ugu baaqaynaa isimada culimmada cuqaasha iyo dhammaan waxgaradka reer sheekh isaxaaq in ay ka qayb qaataan sida ay uga bixi lahaayeen ciidamada somalilan degaankayaga loogana baaqsan lahaa colaad iyo cadaawad dheeraata oo saamaysa oo saamaysa dadka walaalaha ah ee deriska ah c waxaanu ugu baaqaynaa beesha caalamka iyo hay-adaha xuquuqul insaanka in ay baaritaan deg deg ah ku sameeyaan xadgudubyada maamulka somalilan ka geysatay shan iyo tobankii sannadeed ee lasoo dhaafay deegaanada s khaatumo d shirweynaha beelaha s s khaatumo wuxuu ugu baaqayaa kana codsanayaa dowladda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo beesha caalamkaba inay hadda wixii ka dambeeya si toos ah ugala xidhiidhaan wixii khuseeya danaha s s khaatumo hoggaanka lagu doortay shirweynaha maadaama ay haystaan ogolaanshaha bulshada deegaanada s khaatumo gunaanad shirka waxaa lagu doortay golad gole hoggaan oo ka kooban afartan iyo shan xubnood oo ah hoggaanka rasmiga ah ee arrimaha s c khaatumo waxaannu soo dhoweynaynaa wadahadal kasta oo nabadeed haddii somalilan ciidamadeedna si buuxda ugala baxdo degaanada s c khaatumo qodobada ka soo baxay shirka aaya ka tashiga degaanada s c khaatumo waa qodobo laysku raacay laguna midaysan yahay waxaa wax lagaga beddeli karaa oo keliya kulan ay u dhow yihiin dhammaan saxiixayaasha heshiiska oo ah dhismada iyo uqaasha beelaha ssc khaatimo mid ka mid ah xubnihii ka qayb galay shirkii ka socday magaalada laascaanood ee gobolka sool ayuu ahaa warbaahinta u akhrinayay war-saxaafeed soo baxay dhinaca kalena waxaa soo kordhay warar sheegaya in khasaaro dhimasho iyo dhaawaca uu ka dhashay dagaalka laascaanood ka socda toddoba ruux ayaa la xaqiijiyay inay ku geeriyoodeen ilaa siddeed iyo toban kalena ay dhaawacmeen lana keenay isbitaalka magaalada laascaanood sida warbaahinta u xaqiijiyey axmed maxamed xasan oo isagu ah agaasimaha isbitaalka guud ee laascaanood dadka dhaawacmay waxaa ku jira ah, caruur markaa ama wiil toban jir ah iyadoo oo markaa dhimashadu iyo dhaawacun ay sida la sheegay u badan yihiin dad rayad ah oo qaarkood rasaas ay haleeshay iyagoo ku sugan goobahooda ganacsi iyo qeybo kamid ah magaalada waxay warare kusoo kordhana wararkeena iyo barnaamijyadeen soo socda ku maqli doontaan insha allah barnaamijka walaad la socotaan ka enana waad barnaamijka waad dhegeysanaysaan idaacadda kulmi inaad naga socotaan dhegeystayaal markaan dalka turkiga haddaan eegno turkiga dhulgariir xoogan ayaa ku dhuftay qeybo kamid ah xadka dalka turkiga uu la wadaago syriya dhimashada lix iyo toddobaatan ruux ayaa lasoo wariyey sidoo kale waxaa markaa la sheegay in ilaa laba boqol oo kale oo qof ay ku dhimatay marka la eego e eh, syriya waxaa dhulgariirkan uu yahay mid aada u xoogan cabirkiisana uu ahaa toddoba dhibic sideed waxaanu noqonayaa mid ka mid a ah dhulgarradii ugu weynaa ee dalka ku dhufta waxa uu ku dhuftay qeybo ka mid a ah koonfur galbeed dalka turkiga iyo waqooyiga syriya tirada dhimashadu waa ay korortay sida la wariyey waxaana haatan ay gaartay laba boqol afar iyo sideetan ruux ilaa laba boqol afar iyo sideetan ruux ayaa ku geeriyootay dhulgariirkan ka dhacay qeybo ka mid a ah dalka turkiga madaxweyne ku-xigeenka waddanka turkiga fu-aad oktey ayaa tilmaamay in sidoo kale dhaawaca uu gaarayo ilaa laba kun iyo saddex boqol oo ruux waxaa socda dadaalada dadka lagu baadigoobayo sidii markaa dadka qaar dhismayaasha burburay looga soo saari lahaa qaarkoodna waxay u badan yihiinba dad geeriyooday sida la wariyey dhismayaal dhaadheer iyo daaro ayaa ku burburay dhulgariirkan waxaanuu noqonayaa mid kamid a ah dhulgariiradii ugu xooganaa ee markaa ku dhuftay qeybo kamid a ah wadanka turkiga iyo qeybo kamid a ah syriya hay-adaha gurmadka deg dega waxa ay markaa ugu yeerayaan caawin deg dega in la sameeyo iyo gargaar si wax looga qabto xaaladda kasii dareysa ee ka dhalatay dhulgariirkan ku dhuftay wadanka turkiga mazen kawara oo isagoo ah agaasimaha qeybta bariga dhexe ee hay-adda caafimaadka syriya waxa uu u sheegay warbaahinta al-jazeera in xaaladdu ay tahay mid aada u qasan xaaladuna ay kasii dareyso marka la eego tirada dhimashada iyo sidoo kale dhaawaca ka dhashay dhulgariirkan master kiwara wuxuu tilmaamay in ay gurmad u sameynayaan dadka waxyeeladu ay soo gaartay waxa uu ugu yeeray hay-adaha gurmadka in markaa ay qaarkood caawin iyo gargaarba siiyaan si wax looga qabta arrinta haatan xaaladdu waa mid aada u kacsan waxaynu dareemaynaa dhibaato xoog leh waxaa sidoo kale goobaha qaar aada u liita cimilada oo marka aan adeeg badan iyo gurmad laga sameyn karin inta badan waa ay burbureen dhismayaashu dadaaladeennu waa inaan si degdega ah uga jawaabnaa waxaan diiradda saari doonaa in ka jawaabiis degdeg ay sameeyaan hay-adaha iyagu si dadka loo siiyo qaarkood inay helaan adeegyo caafimaad iyo goobo ay ku hoydaan tani waxay u baahan tahay in wax laga qabto waa dhibaato aad u xoogan dadka ay wax soo gaareen qaybo ka mid ah dalka syriya gaar ahaan galbeedka hal shan milyan oo ruux ayaa waqooyiga waa waqooyi galbeed dalka syriya ay markaa saameeyeen dhulgariirka iyo hareeraha magaalooyinka ayuu yiri agaasimaha waaxda hay-adda caafimaadka ee syriya ee mareykanku uu fangareeyo ee bariga dhexe oo warbaahinta al jaziire la hadlay waxaa socda dadaalo wax looga qabanayo arinta si marka haddii ay dhacdo in dadkani ay markaa helaan gurmad deg deg ah dadka ilaahay haatan la aaminsan yahay in weliba ay nool yihiin oo qaarkood la badbaadin karo mid ka mid a ah dhulgariiradii ugu xooganaa ayaa ku dhuftay dalka turkiga iyo qeybo kamid a ah syriya waxaana hadba isi soo taraya khasaaraha dhimashada oo markaa aada usii kordhaya sida la warinayo waxaana ay dowladdu wadaa sida la sheegay dadaal ay dooneyso in loogu gurmado dadka ay dhaawacmay iyo sidoo kale sidii wax looga qaban lahaa dadka kale ee iyaguna ku hantida beelay ama qaarkood ka cararay guryihii iyo dhismayaashii ay lahaayeen oo burburay markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii bandhigga warbaahinta bulshada sheekooyinka warbixinada iyo maqaalada lagu daawaco baraha bulshada ayaad ku dhageysataan xubinta bandhiga warbaahinta bulshada sidoo kale hadalhayntii afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay ladalhaya baraha ayaa xubinta ka ah cabdirashiid ibraahim cali iyo maryam cabdullah ayaa soo jeedinaya isla hadalhaynta aan ku hormarnay cabdirashiid oo dhankaaga way maryan waa maasintaha dhanka hadalhaynteed haddiinu eegno waana dhankii ciyaaraha weyaan waxaynu ognahay horyaalka bermeliga waxau maraya meel xiise badan iyadoona kooxda kubada cagta mancity weliba kooxda kubada cagta spors xalay kooxda kubada cagta spors ayaa hal gool iyo waxba kaga badisay kooxda kubada cagta mancity iyadoona kooxda kubada cagta mancity ay doonayeen in laba dhibcood kaliya u jirsadaan hogaamiyaasha horyaalka bermaliga the ganars laakiin kooxda kubada cagta mancity ayaa xilli ciyaareedkan way xun tahay laakiin kooxda kubada cagta mancity ayaa ugu dambeetii hal gooli waxba loogu badiyey manchester shantii kun lagu dambeysay ee garoonka sports stadium ay soo booqanayeen gebi ahaanba waa la garaacayay marka macity oo kuftay waxay ka dhigan tahay in arsenal ay faraxsan tahay kuna faraxsan tahay in kooxda kubadda cagta macity la garaaco maadaama hadda shan dhibcood oo ay ku hogaaminayaan horyaalka berberliga waxaynu ognahay arsenal in toddobaadkan la garaacay oo ay kooxda kubadda cagta everton ee garaacday marka mancityna waa la garaacay taa waxay ka dhigan tahay in labada kooxoodba horyaalka isku hayay wada kufeen manchester united ayaana fursad haysata kulanka soo socda haddii ay badiyaana isku dhibcay noqon doona kooxda kubadda cagta mancity dhanka laliiga haddiinu eegna laliigaha meel fiican ayuu marayaa horyaalka oo hadalhaynta ugu badan waxay tahay kooxda kubadda cagta barcelona ayaa sideed dhibcood nadiifa ah ku hogaamisay kooxda kubadda cagta barcelona ayaa sideed dhibcood ka hogaaminaysa horyaalka ee laliigaha marangeyska ayaa la garaacay oo kubadda cagta maloorka ayaa garaacday safiliyana xali waa la garaacay oo kooxda kubadda cagta barcelona saddex iyo waxba ayaa lagu garaacay marka baarsha waxa weeyaan sanad aad u qurux badan ayay qaadanayaan marka sanadkan laliigaha ayay u cadcad yihiin ay ku guuleysan karayaan maadaama sideed dhibcood ay ku hogaaminayaan horyaalka laliigaha sanadkan dhanka talyaanigana haddiinu eegano kooxda kubadda cagta napolitaanka ayaa laga yaaban yahay naaboli ayaa saddex gooli waxba ku garaacday ninka layidhaahdo samhen ayaana xilli ciyaareed qurux badan qaadanaya sanadkan wacdaro ayuu ka dhigayaa dhanka weliba seereeda talyaaniga marka naaboli soddon iyo saddex ay doonayeen ugu dambeedkii gacanta ku dhigan derbigii weynaa ee derbiga milan ac milan iyo weliba inter milan xalay kooxda kubadda cagta inter milan ayaa guul muhiima ah ka gaartay kooxda kubadda cagta ac milan marka ac milan sanadkan waxay doonayeen in markaasi dabcan isku dayataha difaacan kareen laakiin waa laga niyajabiyey inter milan ayaana soo laabasho cajiiba samaysay marka hadaleenta ugu badan waa kaaya wayna ku gudbaynaa dhanka iyo waliba qurmooyinka sheekadu kule si xubinta haddii aan soo qabto waxaa lagu bilaabay dhaxal reeb wax kasta waa tirtiri kartaa si marnaba xasuusahaaga lama masixi karo xitaa haddaad og tahay natiijada qofka iyo nolosha taalo waxa kuu furan inaad isdaaweyso una doorato naftaada meel ay ku nagaato maalmaha xanuunka iyo xasaradaha soo uma xiistid maalmihii wacnaa soo kama xumaatid kuwii qaraaraa dhammaan waa xaqiiqooyinkaaga mana duugi kartid in aad dadaasho mooye keliya dulqaad samee oo u samir inta laga arko ha ka yaraadaan inta kuu qarsan ha caayn hana inkaarin ha ku diganin hana goyn qof aad shalay si dhab ah u jeclayd ku kalsoonoo naftaada una rajee wanaag hanti iyo hamir raqiis ah ha ka dooran qofku jecel dadku yeesan maamulin dareenkaaga iyo damiirkaaga hana ka ogolaana xadgudub nafeed la saaxiib waalidka iyo cid kasta oo waxtar leh si aad ula tashato mar walba caawi cid kasta oo aad u awoodo hana ku xirin dano iyo daruufo kuu gooni ah ha soo bandhigin siraha laguu sheegtay hana adeegsan idimla-aan si aad u waayin wax ku aamina sooriyey kuwa ku jecel uguna nasteexee runta iyo rabitaankaaga saxda ah si aysan kugu katoomin bixi inta aad rabto oo jacayl ah in ka badan adiga oo aan baqaylin maaree mashquulkaaga si aadan u dhaawicin qalbiga dartaa u daayay howlihiisii si uu kuu maqlo samayso saaxiib aad u sheegato sirahaaga gaarka ah si aad ugu nafisto marka aad wajahayso xaalado adag mustaqbalkaagana ha ku xirin waxyaabo iyo aragtiyo aad ka maarmi karto ha ku xugmin qofna qoraal muuqaal sheeko iyo tuhun si la kulan ama la hadal si aad u ogaato xalka jira qor qisooyinkaaga ama la wadaag qof gudbiya si cashir ay ugu noqoto kuwa kaa dambeeya ayaa lagu soo gabagabeeyey qormadan oo aan kasoo qaadanay farxiya lama filaan waayo maryan qormada ugu dambaysa dhankeyga haddii aan wax lagu bilaabay sitan shimbir geed dul fadhida marnaba kama cabsato in laanta ay saaran la jabto sababtoo ah kalsoonideeda ma aha laanta balse waa baalasha had iyo jeer ku kalsoono naftaada sidoo kaleeto waxaa leeyahay ku dadaal inaad dhisato guri weyn oo aad ku noolaato laakiin ku dadaal inaad dhisato guri aad ku noolaato oo hasiloon oo ay ka dhex iftiimayaan akhlaaq wanaagsan iyo alla ka cabsi awood uma lihid inaad hesho muuqaalkaaga si aad u noqoto kan dadka ugu quruxda badan laakiin waxaad awood u leedahay inaad bedesho dhaqankaaga si aad u noqoto kan dadka ugu wanaagsan ugana akhlaaqda wanaagsan iyadoona qormada sidaa lagu soo waxaan waxaana ka soo xiganay qof baraha bulshada kusoo galaa maxamed abshir xubintiina saaxiibayaal waan igeyntaa weli barnaamij waala dhegeysanaysaan idaacadda kulmi inaad nagala socotaan dhegeystayaal qaybihii dambe ee barnaamijka kala dhegeysanaysaan dhegeystayaal markan waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now waranagu annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye waradna adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe a ah, federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay war kalamaane su'aalaan rabaa maanta inaan idin weydiiyo kalamaan kulmiye iyo kalamaan kabiirkii keenay kow ahay war inanta iyo casuumayaa keenay war waaweyn baa su'aasha la weydiiye ka dhex baxa salaadow anaa ku jawaaba kuna caddayhaayo warkee kulmiye iyo kalamaan kabiirkii keenay waa kana kulmiye iyo kalamaan arkabiirkii keenay waa kana lahaa magribaan falkinayaa faataxada ii mara waan filaayey kalamaan iyo wax ka daran in la wado war waxaan maqli jiray kii ka saari waa kan warankoola waxaad ka tagtay iisukeene waa kan war kalamaanay waxaa la yidhi raadiyow kulmiyow kelmaddow tebinaayo ummaddaa ku kalsoon kaftankaa kalamaanna ninna waa kurbadiisa ninna waa u kifaax warnimiyow korjirkaayalindhikakooy walkalaan kalee waleedhi kulmii ma daari kulama jiro yellanka maga dari kalamaang ma dari weeyne kaamana jirolonka dari aryamadeeyo waa tii hore loo yidhi kulmiye kuula ma jire kaleexo kamana jire war dhexdhexaad lama ogolo miyaan madaxweynuhu dhihin war labada dhinac mid baa luu yidhi marmarsiiyaha iska daaya kulmiyeyay la jirtaa kollayba aniga ilama jirto aga oyay la jirtaa marka war kalemaanay waxaan maqli jiray duqi daarta saarnaa haddaadaad u soo galay waxayna igula soo dhexda taasu dani bay korkiisa ka curatay ayaantaanoo dhan waa kii dhahaya waxaan qabanayaa doorasho qof iyo cod cuntada waana ki yidhi gobollada isdiiwaangelin baa laga samaynayaa dadkana waa la tirakoobayaa hase yeeshee ciidamadii danab danaboo garowa joogay waxay dhaheen ma aqbalayno isdiiwaangelinta hubaysan iyo doorashada qof iyo cod lagu sheegayoo la rabo dadka in lagu boobo masiirkooda wargooyin doorashada qof iyo cod ka ahee cimridheeraysiga lagu raadinayo maxaa looga diiday madaxweyne farmaajo war wasiirkii hore arrimaha dibadda axmed ciise cawad wuxuu yidhi dimuqraadiyad ma aha doorasho qof iyo cod oo hal qofihi rabaa inta kalena diidan tahay aniga waxaan ka shaki qabaa sagaalka februari in muddo kordhin loo sameeyo war anna waxaan ka baqayaa kowda agoosta in maalin kale loo bedelo war hadda kahor madaxweyne dani amarradii ka soo baxay ciidanka b s f iyo ilma diyaana waa kuwii diideen haddana madana baad diidday war horta madaxweynuhu waa taliyaha ciidamade eh. see askari amarkiisa u diidi kartaa war war ma haysiina shabaab waxay dhaheen shan iyo tobanka mey maalin madoobay ahayd masiibaana xilka soomaaliya qabatay war waa waalantahay shan iyo tobanka waa maalintii dhallinyarada war lix iyo tobanka mid exfiore shah gabaye wuxuu yidhi qaranka soomaaliya tacsi baa u taalla war cabdikuusow eh. oohin ma ku daray goormaan ladnaanaye lix iyo labaatanka juun ya dheegi jari warwallaweynay war ma haysaana wax haddaad kuu soo galay waa madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi soomaalida kalena ciddii la dagaalamaysaahay xabaday ku soo riddaa laakiin muuse biixi cidda la dagaalamaysaahay mare buluugay qaadataa haddaad laascaanad ogeydeen iyo bannaanbixii ka dhacayna eh. kuwa kalea ka dembeeyohan ka shar yarayn dabtidiina boorama waxaa gacanta iskula tegey sheegay dhallinyaro calanka sidatay iyo askarta booliiska axadna ceel afweyn iyo gar adag iyo inta u dhowdhow dad cadhaysan baa calanka soomaaliya soo qaatay weliba calanka keliya kuma ekaane taayarrana waa gubayeen dhagaxna way tuurayeen waxayna ka cadhoodeen lin shacabo oo askarta booliiska somalilan dileen calaa kulli xaal calankii soomaaliya waxaa laga dhigtay xabad lagula dagaalamo qaranka somalilan war calanka soomaaliya somalilan cid ka xigta ma leh markii ugu horraysana waxaa laga taagay fagaaraha beerta xurriyadda magaalada hargeysa war adigu midkaad sheegayso kan nasiibkanna saar buu ahaa war hadda muuse biixima waxaa u shidan heestii ahayd dunyidiyaa wadaayey dakhalkii baa ka jabayo dabaylihii baa la tegey war adigoo kale beriga hore kadh baan kaga siin jire dowladda somalilan maxaa lagu diidan yahay dadkaygu hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa la socota ma lahane waxaad adigu iska allayda cid kale ha ku eedina dadkaaga isku wado war cid kasta oo waajibkeeda ku fashilantaa weligeed bay cid kale ku eedaysaa soomaaliduna waayahan waxay caadaysatay faragelin shisheeya baa nahaysa aryaadhaha mar hadday halkaas marayso aniga waxay iila eg tahay adduunyaa oo kiyaaloho indhaha beesha arka adduunyaa oo indhaha beesha ayaan arka war cabdullaw aniguna waxaan maqli jiray waadunyo ileenaya malahi ubaxi baxayay sawdigan abaarsaday sawdigan abaarsaday war waliba dheegi jiray adduunyooy waalaley adduunyooy waaye badan war aniguna waxaan maqli jiray adduunyadu waa ayaanbaaya dhammaanay war mahaytana adduunyo kaaciiliti lagama daba ooyo markay kuu toosna ma laga haro kuwanfar galbeedna buuqa aad sheegoosin maba ka jiroba khilaafkii iyo wixii ka jirin waaba laga soo halliyey madaxweyne lafta garaana sannadkiisa bannaanka looga dhigi marka weligoodba lamagoodli i faradheer haqeeqayliyaano war anu waxaan maqli jiray awrka yar awrka weyn buu saanqaadkiisa leeyahay ku qabso ku qadimay sida horaa loo yidhi war qaylshaamaqadaa lagu yidhi war kalamaanay koonfur galbeed war kama haysiine heshiiskii koonfur galbeed ee uu hogaaminayay gudoomiyaha golaha shacabka aadamadoobe madaxweyne xasan sheekh nageed fadhiga uu ahay qodobada ka soo baxay waxaa ugu muhiimsan in odayaasha dhaqanka beelaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ay baarlamaanka koonfur galbeed soo xulaan inta u dhexaysa nofembar ilaa desembar qodobka labaad in doorashada gudoonka baarlamaanka koonfur galbeed iyo madaxweynaha maamulkaasi la qabto bisha janaayo qodobka kale ee ugu muhiimsan waxa uu yahay in heshiiskan ay dhammaan madaxweynaha koonfur galbeed iyo siyaasiyiinta mucaaradka isku raacsan yihiin hmm. garwadeenna ay ka noqonayso hmm. wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ah war heshiiska fulintiisa wasaaradda diinta iyo awqaaftu shaqo kuma laha miya war madaxweyne xasan sheikh wuxuu yidhi heshiiskan ciddii ka leexata tallaabaan ka qaadaynaa aryaadhaha waxaa kaloo la yidhi hadaaf lagu heshiiyo waa la hergeelshaah adiyo jeer hadaaf lagu heshiiyo waa la hergeelshaah adiyo jeer hadda tushmuku binaan meeliye yelatiina war cabdulla waxa kaloonkaa maqli jira isma hurtaan heshiis ahayn horumarsay ku higsadaan wargooyin arrinta koonfur galbeed haddii la xalliyey dagaalkii al-shabaab kol dhow wuu ka bilaabanayaa soo maaha horta shirdiba heshiisiinahoo la qabto haddii hal sanoo muddo kororsiya lagu helayo madaxweyne qoorqoor waa daawanayaa kolleyba war hangoolka galmudugow qabyaalad miyaa kugu keliftay inaad qoorqoor u baaqdo war adduunya filgarab aakhira filcamala la yidhi madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaawe halkiisii sano maxaa laga yidhi war isina iska dayshoodun aga wargooyin alsayid madaxweyne axmed madoobe kolku doono buu iskaga darsadaa warnimay hadda kahor subxaahi saka ka martay baa ooye markaabaa la yidhi bahashanu dadka ma cuntee maxaad la ooyeysaa markaasuu yidhi waan ogahay inaanay waxba cunine sankaygu inuu wadda halaqmareen noqdaan ka baqayaa sidaa daraaddeed waxaan ka baqayaa soomaaliya inay muddo caadaysato war ma taasaa wax laga baqaa ragaaba u dhinto sidii muddo loo samaysan lahaaye war kuwa u dhinta maxay ka faa'iidaan waree dhahaya buntland oo hooyadii federaalka ah miyaan madaxweyne dan aanay xaq u lahayn laba sano in loogu daro war buntland war kama haysaana waxaa lagu qarxiyey hogaamiyihii macawisleyda ee buuraha galgala ninkaasoo la sheegay inuu daacish iyo khawaariij eber ka dhigay marka mujaahid buu ahaa ee allaha u naxariisto war buntland macawisley bay leedaha war soomaali meelaan macawiis laga xidhan ma jirto buda waryaawna ningnabtay furunga hirdaane war madayo cidkaama hor joogta haddaad furinta gelayso aryaadhaha shabaab waa ku daadatay oo qarax iyo qaylay uga soo hertay samidey cabdulla waxa uu yidhi how maqarsan qayladhan iyo khasaarahooda eh. waa qirteen eh. maqarsan qayla dhaantiiyo khasaarahooda eh. waa qirteen war shabaabka waxaa kaloo la layidhi cirkaa looga soo degay dhulkana coluga soo duuliye cadceed iyo cadceed baa dagaal culusa haystaae kuna caratay soomaaliday dhab u canaadeeni waa taa cuqubaday galeen loo cimaamaday wataa cuquubaday galeen loo cimaamaday xubintii kalamaan ayaad maqlayseen waxay guni gabagabow ahayd barnaamijkii ogaal oad kala socoteen keenan guud ahaanna waa inaga intaa saaxiibayaal barnaamijkii ogaal anigoo cabdiciis beerada ila socodsiinaya cabdiraxmaan keysaafir sameynaya intaan barnaamijkan la mida ku kulmi doona nabadgelyo